sal allah wslm wbaarak wncm cla nabiyina wkhaliilina muxamed bn cabdillaah wcla alih wصaxbih wman walah ama bacd yqul اlimam اlbukhariyu raximah اllah tacala bab اlbowli qa'ima waqaacida wuxuu baabu yahay in la kaajo fadhi iyo sarajoog labadaba qaa'iman iyadoo la taagan yahay iyo waqaacida iyadoo la fadhiyo labadaba in la kaajaa inay bannaan tahay yacni jawaazuha jawaazu lbawli qaa'ima waqaacidan qaala waxa uhi xadaanaa aadam wa aadam bnu abi iyaas alcasqalaani qaala waxa uhi xadaanaa shucba wa ibni اlxajaaj can اlacmash sulaymaan ibni mihraan can abi waa'il shaqiiq bni slmة اlkufi can xudayfa bn اlyamaan radia allahu tacaala canhu qaala waxa uri sanadka markaynu eegno waa kuufiyiin badankoodu qaala waxa uu ihi ata nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu waa yimi subaaطata qowmi olo kudaafadood buu yimi ama meeshii qashinqubka u ahayd fabaala waa kaajay nebigu qaa'iman xaal uu yahay mid taagan uma dacaa waa u yeedhay bimaain biyo faji'tuhu bimaain biyaan u keenay fatawada'a waa weysaystay nabigu calayhi salaau wasalaam xadiiku wuxuu tilmaamaya eh, inay bannaan tahay lagu kaajo inay bannaan tahay waayo nabigaa sameeye alayhi salaau wasalaam waxa nabiga uu sameeyana aal waxa u ah sunanimo sunanima asal u ah hadduu ugu hooseeyana waa jawaaz iyo ibaaxo iyo banaanaanshaa laga qaadanaya yani sarajoog lagu kaajaa wax basiya ama dhiba inaanay lahayn ayaa xadiiku inoo tilmaamayeen bulshada waxa isaga caada ah inay la yaabaan oo marka laga yaabo qof inay dhaliilayaan yidhah sarajooggu hebel ku kaajaa wax u fog ka dhigayaan haddii qofku aanu kaadida iska dhowray oo aanu istinjoonayn oo sarajoog intuu ku kaajo iska sii soconayo ta noocaas shalay soo marayna kaana laa yastatiru min bawlihi halis bay noqonaysa halkaasay gelaysa laakiin qofku hadduu istinjoonayo oo uu qaadanayo fadhi iyo istaag labadaba ku kaaja wax dhiba ma laha eh, xadiidka soo socdaana inoo sii caddayn doona eh, macnaha uu nabigu sidan u sameeyey calayhi salaau wasalaam xadiikan waxaa lagu tilmaamay subaadatu qowm yani meeshu waxay ahayd meel kudaafada meel qashin bay ahayd meel u habboon nabigu calayhi salaau wasalaam inuu fadhiisto waxa weeye may ahayn sidaa ogeed baa nabigu calayhi salaau wasalaam sarajoog uu ku kaajay nabigu calayhi salaau wasalaam waxay kaloo culimmada qaar ku tawjiihiyeen meeshu magaalada gudaheeday ahayd inuu nabigu calayhi salaau wasalaam suuli doonto ama uu fogaado oo dibadda uu u baxo wakhti bay ka qaadanaysa nabiguna calayhi salaau wasalaam howlo badan buu hayay maruu dad xanuunsanaya booqanayo maruu cilmi sheegayo maruu hawlo kale ummaddu ay leedahay ama tii maamul ha noqoto ama mid cilmi ha noqoto hawlihii badnaaee nabigu hay calayhi salaau wasalaam qadaagii dadkii uu kala xukumayay hawlahaasoo dhan baa u yaalay marka kaadidu maadaama ay fududahay mar walba in bannaanka loola baxo intii suuliyadu aanay soo bixin waxay ka qaadanaysay wakhti badan bay ka qaadanaysay marka maslaxaddu waxay keensanaysaa shayga muhimkaa in waxa weeye la horaysiiyo oo ah danihii waaweynaa in la gudo watigana la ilaaliyo wakhtigana in la ilaaliyo wailaa mar walba sunnadu waxay ahayd in lala fogaado sidaynu soo maraynay nabigu calayhi salaau wasalaam ida tabaraza lixaajatih markuu bannaanada danihiisa ula baxo abcada nabigu waa fogaanay waa fogaanaya nabigu calayhi salaau wasalaam waayo magaalada dhexdeeda xitaa sarajoog haddii lagu kaajayo dee waxay halis u tahay qofka in la arka cawradiis waxyaabo badan bay halis u tahay laakiin waxaasoo dhan waxaa looga tegey maslaxo weyn baa looga tegey macaanidaasoo dhan baa la tilmaamay xadiikan xudayfay soo socdaana macnayaal kaluu inoo tilmaami doona insha allahu tacaala khulaasat lqowl haddii laga aamin abo najaasa inay kugu soo duulduusho de marmarkii oo kale ama sibirkii oo kale eh, in kaadida lala dul istaago waxa la hubaa inay kugu soo noqonayso laakiin meeshu hadday jilicsan tahay oo aad ka aamin qabto duulduulka kaadida inaad ka badbaadayso asalku waxa uu yahay inay bannaan tahay sarajoog lagu kaajo baabun wuxuu baabu yahay albawl kaadi inda saaxibihi ka kaajaya saaxiibkii la socday agtiisana uu ku kaajayo iyo wtasaturi in laysku asturayo bilxaaii gidaar ayuu baabu yahay yani iyadoo cidi kuu dhowdahay inaad kaajayso oo kaadidaad aad gudanayso ee gidaar in laysku asturana baab u tahay labadaba xadiikaa tilmaamaya qaal wuxuu i bukhaari xadaana cumaan bnu abi shayba qaal waxau hi xadaana jariir waa ibni cabdilxamiid adabbi alkuufi can mansuur waa ibn lmuctamir alkuufi can abi waa'il waa shaqiiq ibni salmt alkuufi can xudayfa qaala waxa ui ra'aytunii waad i arkaysay ana aniga iyo wnabiyu sal اllahu alayh wasalam nabi natamaasha xaalaanu nahay kuwa wada socda oo tamashlaynaya yani soconaya faataa waa yimi nabigu subaadata qowmin qole kudaafadoodii buu yimi khalfa xaa'iin gidaar dabadii xaalay tahay yani kudaafadaasina gidaar ayay ka dambaysay xaaidna waataynu soo tilmaannay beeruhu xilligaas inay lahaayeen gidaar inay lahaayeen beertana xaaid waxa wey la yidhaahdo faqaama waa istaagay nabigu kamaa yaquumu axadukum midkiin siduu isu taago markuu kaajayo fabaala nabigu waa kaaj fantabadtu minhu waan ka fa ashaara ilaya waa ii tilmaamay ayuu u tilmaamay faji'tuhu waan u imi faqumtu waan istaagay cinda caaqibihi cirbihiisa agtiisa ayaan istaagay xataa faraqa ilaa uu ka dhammaaday xaajadiis uu ka dhammaystay oo uu ka kaajay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiikani waa xadiikii hore laakiin wuxuu tilmaamaya faqaama kama yaquumu axadukum nabigu calayhi salaau wasalaam inta badan xaajadiisa wuxuu ku gudanayay fadhi waa iyada ayaa asturaadda u wanaagsan iyada ayaa u habboon qofku inuu xaajadiisa si waxa weeye deganaanshaha uu u in waxa weeye qofku ka badbaado ee asalku ama sidaa habboone xataa kaadi haddii ay tahay waa in loo fadhiisto wey laakiin caadadii carbeed waxay ahayd haddii ay kaadi tahay lala istaago dumarkuna ay la fadhiistaan sidaa ogeed baa xadii ku yimi bacd almasaaniid waxay idhaahdeen carabtii yabuulu kama tabuulu lmara iyagoo nabiga sheegaya calayhi salaau wasalaam yani wuxuu u kaajaa sida dumarku ay u kaajaan oo kaadida waa la fadhiistaa nabigay ku ceebeynayeen calayhi salaau wasalaam sidaa ogeed baa halkan waxa uu ku tilmaamay faqaama kamaa yaquumu axadukum sida aad isula taagtaan haddaad rag kaadida aad isula taagtaan buu nabigu isula taagay macnahaasina meesha waa ku jiray laakiin mar walba saynu tilmaannay waxaa habboon in fadhi xaajada lagu guto ayaa habboon sarajooguna waa bannaanya fantabadtu minhu wuxuu hi ka fogaaday si uu nabigu xaajadiisa u guto ayaan uga fogaaday dabeedna nabigu waa u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu soo dhowaado waxay tilmaamaan yani haddii laguu dhow yahay oo aad is leedahay baxaya wuxuuna kaadi keliya ay tahay qaar waxayba yidhahdeen sarajoogaaba fiican waayo de hadduu fadhiisto waxaa laga yaabaa neef iyo codi inay ka soo baxdo laakiin hadduu istaago qaar waxay yidhaahdeen huwa aamanu lidubur yani sarajoog in lagu kaajo xagga dambe inay wax ka soo baxaan baa laga aamin qabaa waa laga yaabaa qofku isagoo kaadi keliya inuu u fadhiistay saxara aan uu ujeedinba inay ka timaado iyo wixii lamida ah ama codod ka soo baxaan marka taasina waa markaa cidi kuu dhowdahay eh, ama qofku aanu jaanis u helayn inuu si fiican u fadhiisto baabun wuxuu baabu yahay ama baabu lbawli kaadibuu baabu yahay cinda subaadati qowmin qolo kudaafadood lagu akaajo waa isla xadiikii qaala waxau hi bukhaari xadaana muxamed bnu carcara ibn اlbirind qaala waxau ihi xadaana shucba wa ibn بn اmuctamr an abi wail shaqiiq bni slma qaala waxa uhi kana abu musa alashcari abu muusa waxa waa cabdulaahi bni qays yushadidu mid adkeeya fi lbawli kaadida xukumkeeda iyo xaalkeeda ayuu adkaynayay wayaquulu wuxuu odhanaya ina banii israa'iil kaana waa ahaa idaa asaaba haddii uu haleelo yani kaadidu thawba axadihim mid ka mida maradooda hadii ay taabato ama ay gaadho qaradahu waa goynayey yacni qaacahu meeshii kaadidu taabatay ee marada ka midka ahayd maqas baa lagu jarayy waa la goynayey yani waa may maydhay maydhida looma jiray fa qaala xudayfatu xudayfa waxa laytahu shallaytadeeda amsaka muu joogsado allaylahe muu joogsado sheegidda uu sheegayo ama uu adkaynayo kaadida xaalkeeda ataa rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alla waa yimi subaadata qowmin qole buu u yimi fabaala waa kaajay qaa'iman xaaluu yahay mid taagan abi muusa caadadiisu waxay ahayd kaadida xaalkeeda inuu adkeeyo taana waxaa ka dhalanaysay xataa sarajoog in lagu kaajo inuu diidayy aad buu u wuxuuna tilmaamay banu israa'iil ee in la cusleeyey oo lagu adkeeyey sida masaa'il badanba waxa weeye loogu adkeeyey oo mid ka mida ah haddii kaadidu ay gaadho sida innaga laynoogu jideeyo in la maydho oo biyo keliya loogu shubayo ayaa iyaga waxa waajib ku ahayd meeshii in la gooyo maradii in la gooyo intii kaadidu ay ku daadatay alfaadda qaar waxaa ku yimi ida asaaba jasada axadihim qaradahu yani mid ka mida jidhkiisa haddii ay ku timaado qaradahu waxaa lagu macneeyey ay xakahu jidhkiibaa la xoqay laakiin waxa fiican oo xoog badan in lagu qaado oo macnuhu yahay thawba axadihim mid ka mida maradooda xadiiku wuxuu tilmaamaya meelaha kudaafada ah waxa weeye ee laga aamin qabo najaasa inaanay kugu soo noqonay inay bannaan in lagu kaajo haddii la yidhaahdo subaadata qowmin baa layidhi iska lahaa dadka meelahooda iyo hantidooda in lagu kaajo laga najaaseeya ma bannaana haddii la yidhaahdo taa jawaabtaydu waxay tahay subaadata qowm waxaa looga jeedaa min baabi alikhtisaas min baabi almilki ma aha yacni ay lahaayeen waa meesha ku xigta weeye kudaafadii qoladaasi ay isticmaalaysay ama meeshii kudaafada ay ku daadinayeen qolada noocaas ayaa looga jeedaa madiinana xiligaas qabaail baa loo deganaa qoysqoys iyo qabiilqabiil iyo jifijifi baa loo kala deganaa marka qowmkii noocaas ahaa meeshii ay kudaafada ku qubayeen macnaha noocaasaa looga jeedaa laakiin loogama jeedo hanti gaaroo ay lahaayeen in lagu kaajeeye loogama jeedo baabu asli dami wuxuu baabu yahay dhiigga in la maydho dhiigga in la yska maydho waayo dhiiggu waa najis najaasa uu najis yahay baa laysaga maydhaya qaala waxa ui bukhaari xadaana muxamed bnu lmuhana azamin qaala waxa ui xadaana yaxya waa ibni saciid alqaطaan can hishaam ibni curwata bni zubayr qaala waxa ui xadaatnii faatima waxaa ii sheekaysay gabadha faaima la yidhaahdo xidhiirka ka dhexeeyana hore inuu soo sheegay hishaam iyo faaima ya ilmaadeerna waa ahayn waana isqabeen yani can zawjatihi faaima xadiika wuxuu ka warinaya xaaskiisa faaima waana faaima bint munir faaima bint lmundir ibn zubayr ibn اlcawaam can asma waa binti abi bakrin idiiq qaalat waxay tii jaat waa timi imraatun haweeney annabiya sal allahu alayh wasalam bay u timi sida riwaayaadku tilmaamayaanna haweenaydaasi waa asma lafteeda weeye way isibhaamis oo ismay sheegin waayo waxay ka hadlaysaa waxay tahay wax dumarku ka xiishoodaan yacnii ji'tu ila nabiyi sal allahu alayh wasalam nabigaan u imi halkay ka odhan lahayd ayaa waxay tii jaaat waa timi imraatun haweeney annabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayay u timi oo soo gaadhay yani wasalat faqaalat waxay tidhi ara'ayta waxaad ka warantaa ixdaana midkaayo taxiidu ku xaydaysa fi thawbi maradii kayfa tasnacu sideebay samaynaysaa waa isaga maydhaysaa dhiiggii ku duulay qaala wuxuu nabigu taxutuhu way xoqaysaa yani inta muuqanaysa ee marada dusha kaga taalle jirmiga leh ee cufka leh inta noocaasa mindi iyo sikiin iyo wixii la mida ayay ku xoqaysaa oo ku zuulinaysa taxutuhu way xoqaysaa uma taqrusuhu waxay ku jajabinaysaa bilmaai biyo yacnii inta marada gudaheeda gashayna biyo intay ku shubtay isku jajabinaysaa si ay u soo baxdo wa tandaxuhu biyana waa ku badinaysaa oo waa maydhaysaa wa tusallii fiih wayna ku tukanaysaa yacni dhiigga caadadu waa dhiig najisa biijmaaci ahli lcilm sida laysku waafaqsan yahay waana dhiig jirka ka soo baxay talabaad wuxuu ka soo baxay min axad sabiilayn labadii wado aynu ku tilmaannay wixii ka soo baxaba najis yihiin ayuu ka soo baxay waa najis bilitifaaq waa dhiig najisa sida laysku waafaqay eh, dhiigga noocaasa see laysaga maydhaya iyo dhiigaga la midka najiska ah horta wixii jarmila waa in la zuuliya oo kale haddii marada ay saaran tahay inta saaran horta waa in laga zuuliya waayo haddii laysidhaahdo maydhid ku bilaaba waxa laga yaaba marada intii nadiif tahayd inay gaadho oo ay faaftaa laga yaaba maadaama kamiyadu ay badan tahay ama jirmi ay leedahay waa ta xutuhu ta labaad inta ay maradu cabtay ee gudaha u gashayna inta biyo lagu shubaa la jajabinaya sida aynu waxu maydhno dalki baa la samaynaya kadibna waxaa lagu badinayaa biyaha tandaxuhu ay tasilu way maydhaysa xadiika waxaa loo daliishaday dhiiggu inuu najis yahay dhiiggu hadduu ka soo baxay labada wada mid waa laysku waafaqsanyih laakiin dhiiggii ka soo baxay xubnaha kale jidhka intiisa kale dhaawac baa ku gaadhay dabeedna dhiig baa kaa soo baxay dhiigga noocaasa ah xukunkiisu muxuu noqonaya ama qofkiibaa hunu ku dhacay oo u hungey dhiig badan baa sankiisa ka soo baxay ee dhiigga noocaasi muxuu noqonaya ama wuxuu matagay dhiig dhiiggaa ka soo baxay jirkiisa ka soo baxay waxaan labada wado ahay xukunkiisu muxuu yahay afarta madhabood waxay leeyihiin dhiiggaasi waa najis dhiiggaasi waa najis culimo badanna waxay ku soo naqliyeen ijmaac bay ku soo naqliyeen imaamu axmed waxa ui lam yakhtalif ilmuslimuun yani muslimiintu iskumay khilaafin dhiigga jirka ka soo baxaya inuu najis yahay waxaa la weydiiyey malaxda iyo dhiigga wuxuu hi malaxda waa laysku khilaaf laakiin dhiigga lam yakhtalifuu fiih dhiigga layskuma khilaafin imaamu axmed oo ka mida ah aadka u adkeeyey ijmaaca inaan layska soo naqlin ijmaaca hadallada laga hayana ay ka man iddaca lijmaaca faqad kadab qofka ijmaac sheega been ayuu sheegay wamaa yudriihi lacala annaasa ikhtalafuu maxaa ogeysiiyey dadku inay iskhilaafeen oo aad isaga ilaaliya ijmaaca ayaa wuxuu leeya lam yakhtalif lmuslimiin muslimiintu iskumay khilaafin culimada ijmaaca soo naqlisay waa badan tahay waxaa ka mida ah abulcabaas alqurubi ayaa ka mida ah oo culimmadii maalikiyada ka mida ah, muxadisiintooda nawowi baa ka mida waxaa ka mida ibnu cabdilbar baa ka mida ibnu rushd almaliki baa ka mida alcayni ibnu xajar zarkashi iyo culimo badan oo kale dhammaantood waxay soo naqliyeen dhiigga soo baxaya inuu najis yahay adilada ay daliishanayaan waxaa ka xadiidkana ka oo waxaa la isaga maydhaya inuu yahay dhiigu linajaasatihi najaasadiisa in laysaga maydhayo aw daman masfuuxan qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxaraman cala aacimin yacamhu ila an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw lama khinziirin fainahu rijsun dhiiggii qulqulayay waxaa lagu tilmaama ama biniaadama ka soo baxo ama meelo kale mulaqay daliishanayaan fainahu rijsun dhiiggaasi waa najis bay yidhaahdeen waa adilada jumhuurtu ay daliishanayaan bacdu ahlilcilmi ayaa iyagu waxay ku tageen dhiigga jirka ka soo baxay inuu yahay aahir inuu yahay najaasana aanu ahay waxaa ka mida shawkani baa ka mida albani baa ka mida ibnu oo culimo dambe ah waxay yidhaahdeen dhiigga noocaasi waxa weeye aahir wey najaasana ma aha khilaafku waxaad moodaa marka laysu ego inaanu sinnayn waxayna u dhowda axwadkuna uu yahay dhiiggaas soo baxaya inuu najis yahay waxaynu soo marnay ninkii saxaabiga ah ee tukanayay ee leebka lagu ganay ee salaadiisa iska sii watay iyadoo dhiigu ka qulqulayo dhiigu uu ka daayo waxaynu soo marnay xasanulbasri hadalkiisa maa zaala almuslimuuna yusalluuna fii jiraaxatihim muslimiintu kamay zuulin dhaawacyadooda inay ku tukanayaan cabdulaahi bni cumar buradii dhiigga lahayd inta uu jabiyey isagoo salaada tukanaya inuu salaadiisa sii watay waxyaabaha noocaasay daliishanayaan laakiin culimmada kale waxay ku jawaabeen waxyaabahaasoo dhani waa ima liqilatihi wa ima min baabi daruura waa labada xaalo wey waa min baabi daruura oo xaalad jihaad iyo xaalad dagaal in la fududeeyey waa xaalad khaasa iyo min baabi alqila dhiiggu haddii uu yar yahay liqilatihi baa la ysaga khafiifinaya oo la ysugu fududaynaya markaa dhibicdii iyo dhibcihii kugu dulduulay ama buradii dhiiggii uu ka soo baxay iyo wixii la mida waxa weeye odhan mayno salaadii waa kaa mutanajis baad noqotay la odhan maayo waayo waa la khafiifiyata noocaasa waa laysu cafiyey sida jumhuurtu ay oo waxay leeyihiin yucfaa can qaliilihi dhiigga intiisa yar waa la isu cafiyey salaadiina la soo celin hadii maradaada ama jirkaaga aad ku aragto dhiig aan badnayn oo kugu yaala laakiin hadalku wuxuu ka taagan yahay dhiigga badan buu hadalku ka taagan yahay eh, sida aynu soo tilmaanayna afarta madhabood oo ijmaac culimmadaasi ku soo naqliyeen waxay leeyihiin dhiiggaasi waa najis marka in la sahashada maaha masalada labaad ee xadiidka loo daliishaday waxay tahay haddii najaaso la yska maydhayo waa in biyo lagu maydhaa najaasadii kugu duushay ee aad arkaysa waa dhibicdii kaadida inaad waxa weeye candhuuf badan aad ku badiso oo candhuuf badan aad ku maydho ama isbiirta aad ku maydho wixii lamida iyo khal iyo wixii la mida najaasada mise zuulin mayso waa masale khilaafiya jumhuurtu waxay leeyihin waana sida loo badan iyagoo xadiikan iyo axaadiista lamida daliishanaya ee biyaa la isticmaalaya najaasada waxa lagu maydhaa ee keliga ahi waa biyo weeye waa shayga loogu talagalay waayo biyuhu waa fududya awoodna wuxuu u leeyahay najaasadii inuu zuuliyo waa sida jamaahiirtu ay qabaan laakiin xanafiyada ayaa iyagu waxay leeyihiin macnaha ayay eegeen oo waxay idhaahdeen waxa la inooga baahan yahay shaygan ina najaaseeye in la zuuliyo oo meesha uu ka baxo fakulamaa azaala cayna najaasati wax kastoo najaasada cayntiisa zuuliya oo shaygii wax najaasaynaya baabi'iya waxa weeye shayga noocaasa way bannaan tahay najaasadii in lagu zuuliyo qowlkoodana xoog badan qowlka xanafiyada ayaa xoog badan waayo waxaa la inaga doonayaa waa najaasadii in la zuuliyo ida najaasadii meesha ay ka baxdo shaygii daahir bu noqonaya wax allaala wixii la doonaha lagu zuuliyo waana sida uu xoojinayo shaykhulislaam ibnu taymiyata raximahullah uu xoojinayo waa in laga eego xagga macnaha laga eego haddii malahaagu uu u bato najaasadii inaad zuulisay waa la zuulinaya wax allaala doonta ku zuuli qaala waxa ui bukhaari xadaana muxamed waa muxamed ibni salaam albikandi in badan baynu soo marnay hadda waa muhmal laakiin waa ibnu salaam albikandi qaala waxa uu ihi xadaana abu muaawiya abu mucaawiya waa muxamed ibni khaasim abu mucaawiyat adariir qaala wuxuu ihi xadaana hishaam bni curwa can abiih curwat bni zubayr can caaishaa radi allahu tacaala canha qaalat jaaat waa timi faaimatu faaima ibnatu abi xubayshin ahayd ina abi xubaysh abi xubaysh magaciisuna waa qays faaima bintu qays bay ahayd faaima bintu qaysna tanna waxay caan ku tahay faaima bintu abi xubaysh waana faaimatu bintu qays laakiin axaadiita waxaa caana faaimatu bintu qays almualaqatu aaa gabadhii saddexda dalqadood la furay ee kitaabu nikaax waalaaq kusoo noqnoqonaysa gabadhaasaa caanku ah laa nafaqata laki walaa sukna gabadhii xadiikaasi kusoo baxay laakiin hadda waa mid kale wey faima bintu abi xubaysh yani faima bintu qays ila nabiyi sal اllahu alayh wasalam nabiga ayay u timi faqaalat waxay tihi ya rasuul allah inii anigu imraatun haweeney baan ahay yustaxaadu yacnii dhabar furanta oo bimacnaa dhiiggu aanu ka joogsan falaa adhuru daahir ma noqdo yacnii dhiigunbaa iga socda ama waa dhiiggii caadada ama waa dhiig ka baxsan oo najisa oo ka soo baxaya qubulka ama xagga hore ka soo baxaya falaa adhuru ma daahiroobo afa adacu maka tagaa salaata salaad faqaala rasuul lahi sal اlahu alayh waslm waxau hi la ay laa tadaci salaa salaada haka tegin inamaa daliki kaasi cirqun waa xidid furmay wey walaysa bixaydin dhiig caadana ma aha faidaa aqbalat haddii ay ku soo qaabisho xaydatuki caadadaadu haddii ay ku soo qaabisho yani ay kugu soo qaabisho bizaman aw bicalaama labadaba yani xilligii caadadaada haddii uu bilaabmo oo bimacnaa aad ku garato calaamad calaamad aad ku garato ama caado iyo xili la isla yaqaanay haddii caado aad lahayd labaduba waa soo gelaya fa idaa aqbalat haddii ay ku soo qaabisho xaydatuki oo xilligeedii la gaadho fadaci ka tagaa salaata salaada ka tag wa idaa adbarat haddii ay daba jeediso oo ay dhammaato faqsilii maydh cankii xaggaaga addama dhiigga maydh uma salli kadibna tuko qaala waxa uu iri cidda odhanaysa waa hishaam wa qaala abi aabbahay waxa uu uma tawada'ii u weysayso likulli salaatin salaad u weysayso xataa yajiia ilaa uu ka imanayo alika alwaqtu xiligaasi uu ka imanayo yani xiligii caadada laga gaadhay xadiikani wuxuu inoo tilmaamaya faqsilii canki dama dhiigga ha la iska maydho culimmada odhanaya dhiigga dhammaantii waa najaaso waxay daliishanayaan ashaasay daliishanayaan addama ay jinsa dami dhiigoo dhan in la yska waxaana laga qaadanayaa cumuum oo dhiigga in layska maydho waxa laysaga maydhayaana ay tahay najaasadiis ayay u daliishadeen qolada kalena waxay leeyihiin addama laantu waa cahdiya waa dhiig laysla ogaa weeye waa dhiiggii laga hadlayay addama ay dama alxaydi waalistixaada dhiiggaasina inuu najis yahay waa laysku waafaqsanyi waa adilada laysu daliishadaybay ka mid tahay xadiidka xaggiisa dambe waxaa laynoogu sheegay hishaam ibnu curwa inuu leeyahay qaala abi aabbihiina waa curwat bnu zubayr waa taabici weeye ku qabtay hadalkanima marfuucba oo nabiga ayuu gaadhsiisan yahay calayhi salaau wasalaam mise waa mawquuf oo waa hadalkii curwa oo ah mudrajun fi lxadii xadiika la dhexgeliyey waa masale khilaafiya wey imaamu muslim imaam bukhaari xadiika waa ku waafaqay oo xadiiku waa muttafaqu calayh laakiin imaamu muslim waxa uu tilmaamay wa fii xadiii xamaadin xarfun tarakna dikrahu xadiika xamaad waa xamaad bnu zayd oo xadiika la soo warinaya ninka abi mucaawiye la yidhaahdo wuxuu sheegay ninkaasi ziyaado ama xaraf buu sheegay wa tawadai likulli salaa taraknaa dikrahu inaanu sheegno oo muslim aanu ku soo saarno saxiixu muslim aanu ka tagnay yani wuxuu tilmaamayaa inuu cilaynayo sidaa ogeed baa xaafidku buluuqa waa ka ku sheega wa ashaara muslimu ilaa anahu xadafaha camdan muslim wuxuu tilmaamay ziyaadada barheedh inuu uga tegay bareer inuu uga tegay yani litaciifiha aciifin uu daciifinayo ayuu ziyaadada noocaasa uga tegay keligiina ma aha culimo kalea ku waafaqay oo waxa ka mida bayhaqi baa ka mida oo isaguna tilmaamay lafdiga noocaasi inaanu sugnayn waxaa ka mida nasaai baa oo lafdiga noocaas ama ziyaadada noocaasee bukhaari tilmaamay cileeyey oo taciifiyey waxyaabaha lagu cilaynayana waxaa ka hishaam ibnu curwa hadalkan inuu si gaara u sheegay aabbihiina u nisbeeyey oo uu yidhi wa qaala abi aabbahay waxa uu marka waa hadaluu curwa leeyahay hadal nabiga ka soo baxa calayhi salaau wasalaam ma aha laakiin imaam bukhaari culimo badanoo muxadisiina baa ku waafaqay marka qawaacidda la eegana waxa weeye hadalka bukhaari baa saxsan iyaadadanna lamu keliyoobin xamaad bnu zayd sida waxa wey bacdu ahlicilmi ay tilmaameen xamaad bnu zayd waxa waafaqay abu mucaawiya oo aimmadii waaweynaa ka waxa waafaqay xamaad bnu salma waxa waafaqay abu xamzata sukari camr bni maymuun oo isaguna xufaaddii waaweynaa ka mida dhammaantood waxay isku waafaqeen hadalkani inuu sugan yahay marfuucna uu yahay mudraj xadiika la dhexgeliyeyna aanu ahayn waana sida ibnu xajar waxa weeye xoojinayo masalo weyn baana ku dhismaysa masalo weyn ayaa ku dhismaya ziyaadadan masaladaasi waxay tahay gabadhii mustaxaadada ahayd ee dhiiggu ka istaagi waayay markay ijtihaado ee xilligii caadadeedu u dhammaado xiliga kale oo de gabadhii ama waxay noqonaysaa gabadh calaamad leh oo calaamad dhiigga ku kala soocaysa inta dhiigga calaamada xayd kale uu ka socdo calaamadaha la yaqaano inta uu ka socdo waa gabadh caadala wey markay calaamadahaasi dhammaadaanee dhiiggu isbedelo ee midabkiisu khafiifo ee urtiisu ay isbedasho ee calaamadihii dhiigga caadada lagu yaqaanay meesha ay ka baxdo iyadoo dhiiggii ay ka socda ayay gabadhii waxay ka baxaysaa inay tahay gabadh caadale way tukanaysaa ninkeeduna waa u bannaan yahay laakiin waxay noqonaysaa saaxibulxadai daa'im qof xadadku uu ka socdo yacnii qofkii kaadidu aanay ka joogsanayn ee ayay la mid noqonaysa kaa xukunkiisu muxuu noqonaya culimmada qaar waxay yidhaahdeen saaxibulxadai daa'im waysaba laguma laha watawada'i likulli salaa waa daciif bay yidhahdeen ma sugna idan gabadhii dhiigga caadadu ay ka socotay ee xilligii caadada gudubtay ee mustaxaadada noqotay gabadha noocaasa salaaddii waa lagu leeyay laakiin dhiiggii waa ka socdaayoo joogsan maayse yeelaysa salaad alaad markay tukanayso way u weysaysanaysa markay u weysaysato salaadii kale hadii la gaadho dhiiga ka socda mooyaane iyadoo weysadii aanay ka jabin xukunkeedu muxuu noqonaya culimmadu saddex qowl bay kaleyihin horta dhiigga xagga hore ka soconaya weysada inuu jabiyo waa laysku waafaqsanyi xilliga caadiga ah laakiin hadda waxaynu ka hadlaynaa xaalad aan caadi ahayn qofkii salisul bawl buu qabaa waa qofkii kiiska sitay oo kale ee waxa weeye kalidiisa ama kaadihaysa lagu tallaalay tuumba lagaga soo qaadayay xanuunuu xanuunsanaya awgeed kabacdina kiish jeebka ku sitay kaadihaysta wixii ku soo dhacaba tuumbadaasa otomaatig uga soo qaadaysa kaadibaa qofkii ka soo baxaysa ama xagga hore ibtaa laga geliye toomba laga geliye kaadidu way ka socotaa mana oga kiishkaasay ku dhibcaysaa afarabaaanka saacadood bay ka soconaysa xilligay ka soo baxayso iyo xilligay ka istaagayso ma kala soocayo saaxibulxadai daa'im baa la muxuu noqonaya saddex qool bay culimmadu kale yihiin shaaficiyadu iyagu waxay leeyihiin tawadai likulli salaa xadiidkanay qaateen ziyaadadan laysku haysto waxaa waajiba salaad walba in loo weysaysto uma tawaai likulli ala gabadhii waxaa la yidhi salaad walba u weysayso idan salaad walba way u weysaysanaysa haddii ay dhacdo laba salaadood ay jamciso oo duhur iyo casar ayay mar wada tukanaysaa oo ay jamcinaysaa duhurkiina way u weysaysanaysaa casarna way u weysaysanaysaa shaaficiyadu halkaasay taagan yihiin tawadai likulli salaa salaad walba way weysaysanaysa qolada labaad waa xanafiyada iyo xanaabilada waxay leeyihiin tawadai likulli salaa bay iyagu qaateen laakiin waxay ku macneeyeen tawadai liwaqti kulli salaa salaad walba xilligeedana u weysayso idan salaada duhur ama salaada casar waxay weysaysanaysaa hal weyso laakiin halkaa weyse waxaa laga yaaba shan salaadood ama toban salaadood inay ku tukato laakiin waa watiga gudihiis waa wakhtiga gudihiis salaadii duhur bay u weysaysatay iyagu waxay leeyihiin wakhtigeeday u weysaysanaysa markaas wakhtigii salaada duhur hadday u weysaysato maxaa u bannaan salaadii casarna inay la jamciso oo isla weysadaa ay waxaweye ku tukato waxaa kaloo u bannaan salaado ay ilowday inay yadana ku tukato marka tawadai likulli ala liwaqti kulli ala alwuduuu lilwaqti bay yidhaahdeen waqtigaa loo weysaysanaya fariga udhaxeeyana waa daranteen baan filaya qolana waqtigay tixgelinayaan waqtigii salaadu lahayd salawaad badan ba lagu tukado mid alla ah iyo mid lala jamcinaya intay doontada ha noqoto salaaduhu ha bataan waa xanafiyada iyo xanaabilada waxay leeyihiin likulli salaa daahirkay sidiisa u qaadanayaan waayo waxay leeyihiin alslu cadamu taqdiir asalku wuxuu yahay inaan waxba la soo qadarin tawada'ii likulli salaa salaad walba waa in loo qolada saddexaad waa maalikiyada iyagu waxay yidhaahdeen xaaladda noocani dhiigga soo baxaya kaadida soo baxaysa saxarada soo baxaysa najaasaadka soo baxaya weysada jabiya xiliga caadiga ah xiliganoo kale weysaba ma jabiso waayo qofku waa macduur salaadii duhur ayuu istaahiriyay qofku uu dadaalay uu tukaday salaadii waa tukaday waxayna leeyihiin xiliga salaada uu tukanayo waa inuu u ahaaro qaata inta uu isnadiifiyo oo uu istinjoodo oo waxa weeye intuu awoodaya isku celiyo ama gabadhu ay isgufayso kabacdi salaadii sidaa ku tukado salaada gudaheeda haddii ay dhacdaba hadday wax ka soo baxaan uu iska wadanaya laakiin waxaa laysku hayaa salaadii dambe maalikiyadu waxay leeyihin haddii xadadkii ka socday waxaan ahayn xadad kale aanu ka iman u weyse aba yani salaadii kale hadday usoo gasho bacda saacaad qofkaasi waa qof weyse qaba wey daa'imulxadadkuna weysadiisu buri mayso weysadiisu buri mayso waxay uga jeedaan xadadkan daa'imkii hadda ka socda weysadiisa jabin kaadi umbaa ka socota maalan ama gabadhii mustaxaabada ahayd dhiig baa ka qulqulayay dhiiggaasi weysadeeda jabin maayo laakiin hadii ay kaadido weysadeedu waa buraysaa sida loo ogyahay saddexdaa qowl waxaa ugu mudan maadaama lafdigani uu ansaxay oo aynu xoojinnay waxyaabaha xoojinayana ay ka mid tahay hadalku hadduu ahaan lahaa hadal curwa uu oo zaa'ida waxaa la odhan lahaa uma tatawada'u likulli salaa uma tatawada'u waxay u weysaysanaysaa likulli salaa laakiin waxaa lagu cadfay hadalkii nabiga calayhi salaau wasalaam oo ah uma tawadaii likulli salaa isilii tawadaii taas waxay tilmaamaysaa hadalkii nabiga calayhi salaau wasalaam inuu ku cadfan yahay waxaynu halkaa ka qaadanaynaa haddii uu sugnaado daahirkaa lagu soconaya waxaan leenahay tawadaii likulli salaa qofkii daa'imulxadadka ahaa salaad walba waa u weysaysanaya xanafiyada iyo xanaabilada qowlkooduna weji buu leeyih baabu asli maniyi wuxuu baab yahay manida in la iyo wa la jajabiyo iyo wa asli maakii in la maydho ayuu baab yahay yusiibu haleelayey min almar'ati haweenayda xaggeeda ka haleelayeyna in layska maydho ayuu baab u yahay qaala waxau hi xadaanaa cabdaan wa ibn cumaan almarwasi alcataki qaala waxa ui ahbaranaa cabdullah wa ibn mubaarak alxandali almarwasi qaala wuxuu ihi ahbaranaa camr bnu maymuun ibni mihraan aljazari wa nisbatan ila aljaziira meesha jaziira la yidhaahdo ayuu aabbihii degay maymuun bnu mihraan isagana saasaa loogu nisbeeyey can sulaymaan bni yasaar can caaishaa radi allahu tacaala canha qaalat kuntu waxaan ahaa aqsilu mid maydha aljanaabata ay aara aljanaabati janaabada raadkeeda ayaan maydhay aw sababa aljanaabati janaabada wixii keynayay baan maydhay oo manida ah aw aljanaabata manida ayaan maydhay oo janaabo looga jeedo manida looga jeedo waayo janaabo waa shay macnawiya waa xadaun akbar waa qofkaasi waa jinaabaysan yahay yani wax ka muuqanaya ma ah ee waa macne ama tilmaan qofka ku quntay oo u diidaysa salaada u diidaysa marka dee wax la maydhi kara maaha janaabadu waa xisiyoo la maydha maaha laakiin hadda waxaa looga jeedaa janaabada wixii sababayay waxa sababay mani soo baxaysa marka manidiibaa la maydhaya kuntu sil waxaan maydhaya aljanaabata baan maydhaya manidii min awb nabiyi sal lahu alayh wasalam nabiga maradiisa ayaan ka maydhay fayahruju waa u baxaya ila salaati salaada ayuu u baxayay waina buaca almaa wlxaal ina buqaca almaa biyaha buqcadahoodu fii awbihi maradiisa ay ku sugan tahay yacni meelihii la maydhay waxa weeye goobihii imaam bukhaari wuxuu tilmaamaya manida in layska maydho ama la jajabiyo sida riwaayaatku tilmaamayaan in kuntu la afrukuhu min thawbi rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam waxaan ka jajabinaya marada nabiga alayhi salaau wasalaam baan ka jajabinaya xadiiku wuxuu tilmaamaya horta manida in layska maydho manida in layska maydhaa waa laysku waafaqsanyi laakiin waxaa la ysaga maydhaya ma min baab lwujuubba mise waa min baab listixbaab ma waxaa la ysaga maydhaya najaase la zuulinayo mise waxaa la ysaga maydhayaa inay habboon tahay min baab nadaafa iyo sunnanimo waayo nabigu waa laazima calayhi salaau wasalaam in badan baynu soo tilmaanay ficilka kaana haddii ficil mudaaric ka dambeeya dawaam laga faa'iidaysto caadadu waxay ahayd kuntu aqsilu almaniya caadadu waxay ahayd manida daaiman inaad maydho waxa loo maydhayaana de way mudan tahay in layska maydho masaladu waa masale khilaafiya waa masalada loo yaqaano halilmaniyu najis manidu ma najis ba mise waa aahir waa masale khilaafiya iyo shaaficiyadu waxay leeyihiin manidu waa aahir bay yidhaahdeen waxayna u daliishadeen xadiidkanay u daliishadeen oo waxay idhaahdeen hadduu najis noqon lahaa waxa weeye lama jajabiyena waa la maydhi lahaa oo riwaayaadka qaar waxaa ku yimi kuntu axukuhu yaabisan bidufri min awbihi manidu markay marada ku qallasho cidiyahaygaan kaga xoqay waxaanaynu ognahay najaasada jurmiga leh inaanay ku filnayn daahirkeeda in la xoqo hadday najis inta marada gudaheeda gashay waxay u baahan tahay in la maydhay u baahan tahay xoqitaan la xoqayna kuma filla taa waxa laga qaata maadaama lagu kaaftoomay jajabin intii muuqanaysa laga jajabiyey intii maradu ay cabtayna nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tukanayay manidu inay daahir tahay baa loo daliishaday waa sida ay leeyihiin shaaficiyada iyo xanaabiladu maalikiyada iyo xanafiyaduna isla xadiikan bay daliishanayaan waxay dhahdeen xadiika waxa la tilmaamay inay caadadu ahayd in layska maydho caadadu inay ahayd in layska maydho maadaama sidaa la daayimay waxaa laysaga maydhaya waa linajaasatiha najaasada ay najaaso ayaa loo laasimay mar walba in layska maydho jajabintana waxay isku dayeen jawaabo badan inay kaga jawaabaan oo aad u daciifa xanafiyada ugu dhowaa oo iyagu waxay idhaahdeen waxaanu leenahay waa najis laakiin jajabintu haddii ay mani tahay way anfacaysa oo iyagu sideeday u qaateen oo waxay yidhaahdeen manidii oo najisa waxa ku filan in la jajabiyo waa haday qallalan tahay hadday qoyan tahayna waa in la maydhaa oo xadiika ayay sidiisa u qaateen laakiin raajixu waxa uu yahay manidu inaanay najaaso ahay sidaasaa raajix oo xoog badan ibnu cabaas baa la weydiiyey wuxuu i inamaa huwa bimansilati lmukhaai wlbusaaq mani marada ku duushay baa la weydiiyey wuxuu i candhuuftii iyo xaakadiibay ayay la mid tahay ibnu cabaas waa ka sugan tahay laakiin nabiga calayhi salaau wasalaam baa laga wariyey laakiin raajixu waxa uu yahay mawquuf inuu yahay oo aanu marfuuc ahayn maydhida la yska maydhayaana waa sunanimo wy baabun ida asla janaabata wuxuu baabu yahay qaal waxa ui buhaari xadaana qutayba wa qutaybat bnu saciid bni jamiil bni ariif qaal wuxuu i xadaana yaziid laba nin baa abaqadan ku sugan oo meeshan oo kale laga filaya labadaba waynu soo marnay ama mid baynu soo marnay yaziid bnu haaruun abu khaalid asulami alwasiti ninka waa ixtimaalaya isla xadiikana wuxuu ka wariyey camr bni maymuun aljazari ninka la yidhaahdo waxaa kaloo la yidhi yiid waa yaziid ibnu zuray abu mucaawiya albasri ninkana waa lagu sheegay oo imaamu axmed uu ku tilmaamay ilayhi lmuntaha fi tahabut marka laga hadlayo xadii in layska hubiyo waa halka uu ku intihooda wey yani waa alfaada ugu sareeya ee cid lagu ammaano in la yidhaahdo saduuq laa ba'sa bihi iqatun xujatun xaafiun halkaa ka sii wad erayada ugu dambeeya waa in la yidhaahdo ilayhi lmuntaha wthaqu nnaas iyo wixii la in la yidhaahdo yaziid bnu zuraycna waa lagu sheegay labadaba waa ixtimaalaya labaduba xadiika waa soo wariyeen labadaba waxa shiikh u ah ninka la yidhaahda camr bnu maymuun labadaba waxa arday u ah qutaybat bnu saciid laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahy labadaba ha ixtimaalo laakiin waxay u sii badan tahay qadiyadu ma aha waxay tahay ma ah waxay u sii badan tahay labadaba waa ixtimaalaysaa in la yidhaahdo waa yaiid bnu zuray taana waxaynu ku cilaynaynaa ninka la yidhaahdo qutaybat bnu saciid labaduba shiikha hu noqdaan laakiin uu kala badsaday labadaa uu kala badsaday yani yaiid bnu haarun iyo yaiid bnu zurayd labada wuxuu badsaday yaiid bnu zurayd abu mucaawiyat albasri ninkaasuu u badbadan yahay idan hadii aynu isku qabanno labada keebeynu ku qaadayna ma ka u yaraysa mise badsaday ka u badsaday baynu ku qaadaynaa taasaa keenaysa inaynu nidhaahno yaziid waa yaziid ibnu zurayc wey يزيد بن قال وxuu i يزيد waa بن قال waxa i xadثna cمر waa الجزري عن سuليمان waa يسار waa sanadkeenu soo qaal waxa ui samictu caaisha xaa waxadaana musadad qaala xadaana cabdulwaaxid waa ibnu ziyaad albasri qaala xadaana camru bnu maymuun can sulaymaan ibni yasaar qaala waxa ui saaltu caaisha caaisha waxaan weydiiye can ilmaniyi mani baan weydiiyey manidaasoo yusiibu thawba marada haleelays faqaalat waxay tihi kuntu waan ahaa aqsiluhu mid ka maydha min thawbi rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam fayruj waa u baxaya ila salaa wlxaal aharu lgusli ee maydhida raadkeeduna fii thawbihi maradiisa ay ku sugan tahay ay buacu lmaai fii awbihi bucadihii biyuhu maradiisa ay ku sugan tahay buac haddii la rafciyo oo buqacu la yidhaahdo aharu bay badel ka tahay buacu lmaai fii macnuhu u haddii la nasbiyana buaca alma la yidhaahdana ay acnii buaca alma bucadaha biyaha ayaan u jeedaa ee marada ku yaala baabun wuxuu baabu yahay idaa asala haddii uu maydho aljanaabata manidii haddii uu maydho aw hayraha ama waxyaabihii kale sida dhiigga oo kale falam yadhab aanu tegin aaaruhu wixii la maydhay raadkiisu aanu wada tegin hadhay ama midabkiibaa wax ka hadhay iyo wixii lamida qaala waxa ui bukhaari xadaana muusa bnu ismaaciil alminqari atabudaki qaala waxa uhi xadaana cabdulwaaxid wa ibnu ziyaad qaala waxa uhi xadaana camru bnu maymuun qaala waxa uhi samictu sulaymaana bna yasaar fii thawbi ay fii shaani thawbi mara xaalkeed maradaasoo tusiibuhu ay haleelayso aljanaabatu janaaba ay haleelayso manidu ay haleelayso oo ay ku dhacayso qaala waxa ui qaalat caaisha kuntu waan ahaa aqsiluhu mid ka maydha min thawbi rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam uma ila asalaa salaada ayuu u baxayay walxaala atharu lghusli maydhidda raadkeeduna fiihi ay gudihiisa ku sugan tahay yani buqacu lmaa fiihi fii thawbihi maradiisa ay ku sugan tahay mubtadaha ayay badalka tahay buqaculma waataynu hadda soo sheegayna yani halkan waxaa la tilmaamaya markii la iska maydhay janaabadii ama manidii oo soo tilmaannay ma najisba mise maaha laysku hayo ayaa markii nabiga calayhi salaatu wasalaam maradiisa caddayd laga maydhay iyadoo raadkii la arkayo raadkii maydhidda la arkayo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam alaada waxa wey u baxay yani raadkii midabka ayaa wax ka hadhay ama raadkii biyaha lagu maydhay ayaa wax ka sii hadhay raadka biyuhu inuu hadho iyadu de wax tixgelina maleh laakiin midabkii waxa weeye shaygii la yska maydhayay hadduu hadho oo ay wax ka soo hadhaan haduu yahay wax la zuulin karo waxbuu saamaynaya laakiin haddii aan la zuulin karin oo midabkii uu wax ka hadhayo ama urtii ay wax ka hadhayaan oo si fiicanna loo maydhay najaasada caynteediina la zuuliyey tixgelin malaha oo qofku markuu saxarada iska maydhayo maalan kaadida ur badan ma markuu saxarada iska maydho waxa weeye cayntii najaasada markuu zuuliyo meesheediina uu ka maydho qacantiina uu ka maydho waxaa laga yaabaa urtii wax ka mid ina gacantiisa ku soo hadho waxba yeeli mayso ku tukanaya dhiiggii marka la yska maydho marada laga maydho maradu ay aad u caddahay ee qofku uu dadaalo biyahana uu ku badiyo waxoogaa casuusi hadday sii hadho waxba yeeli mayso adiga waxaa lagaa doonayaa najaasada caynteeda inta awoodaada inaad zuuliso ayaa lagaa doonaya laakiin raad hadduu ka hadho tixgelin ma laha masaladaas ayuu imaam bukhaari baabka u baabaystay haddii la yidhaahdo manidii iyo daahira sida raajaxabaa la sheegayaa wakhayraha waxyaabihii kale sida dhiigagoo kale oo najisa maxaa loo sheegaya culimmadu waxay leeyihiin waa min baabi alwla mudnaansha awgeed ayaa waxaweeye loo sheegay ama calaa qowli man yaquulu binajaasati lmani qolada odhanaysa eh, manidu waa najis iyadoo qowlkeeda lagu soconay qaala waxa uhi bukhaari xadaana camr bnu khaalid abulxasan alxaraani atamiimi in badan baynu soo marnay qaala waxa uhi xadaana zuhayr waa ibni mucaawiya qaala waxa uhi xadaana camr bnu maymuun ibni mihraan aljazari can sulaymaan bni yasaar can caaisha annaha kaanat waa ahayd tagsilu mid maydha almaniya min thawbi nabiyi sal اllahu alayh wasalam uma araahu fiihi yani waxaan ku arkayay gudihiisa marada gudaheeda bucatan bucad aw ama buacan bucado ayaan ku arkayay ama caaisha sidaa u kala qaadayo waa hadalkeeda ama raawigii ka warinaya sulaymaan ibnu yasaar ayaa ka shakiyey ma bucad kaliyay sheegtay lagu arkayo maradiis mise bucado kala duwan ayaa lagu arkayay maqsuudku waxa uu yahay bucadahaas markii manida la maydhay dabadeed waxa weeye lagu arkayay waa raad tixgelin ma laha baabun abwaalu libili baabu abwaali libili wdawaabi wlhanami wamaraabidiha baabu abwaali libil kaadida geela baabkiisii weeye iyo wdawaabi wixii dhulka ku soconayay addawaab luqatan waa wax kasta oo dhulka dushiisa ku socda kul maa yadubu an yamshi cala lardi weeye laakiin curfiga sida la isla yaqaano waa wixii afar lugood ku socda geela iyo adhayga iyo loda iyo fardaha iyo baqasha iyo wixii lamida iyo dameeraha kuwa noocaas ayaa loo yaqaana iyo wlhanami adhigii alibil marka dawaab loo eego macaanba mise waa khaas waa khaas weeye ibilku wuxuu ka yahay dawaabtuu ka yahay marka waxaynu leenahay waa cadf alcaam cala alkhaas dawaab haddana waxaa laga daba keenay alhanam waa cagsiga waa cadfu lkhaas cala alcaam bay noqonaysa iyo wa maraabidiha xeryahooda maraabid asal waxaa la yidhaahdaa waa xeryaha ariga wey tageelana macaain baa la yidhaahdaa laakiin labadaba hadda waa looga jeeda xukumkeeda laga hadlaya ma najisba mise maaha waala waa tukaday abu muusa alashcari fii daari bariid aqalkii boosta ee waxa wey boosta ahaydee waraaqaha la keenayay ayuu ku tukaday yani xiligaas dee boostu sidan hadda la yaqaanan bay ahayna waxa lagu qaadayay farda iyo dameero iyo waxaasaa lagu qaadayay dabeedna meel baa la ysugu geynayay meesha noocaasa waxaa lagu xidhayay fardihii iyo dameerihii keenay boosta ayaa lagu xidhayay marka meeshaasu ku tukaday wasirqiin wuxuu ku tukaday digo digadii xoolaha ayuu ku tukaday wlxaal albariyatu iyadoo bannaanku ilaa jambihi dhinaciisa uu yahay yani isagoo helaya inuu bannaanku tukado ayuu wuxuu ku tukaday xeradii iyo digadii iyo wixiibuu ku tukaday faqaala waxa uu yidhi waa abi muusa haahunaa halkan waa halkuu ku tukanayay wa ama halkaas waa bannaankii sawaaun ay mustawin waa laba siman wey yacnii digadan iyo saaladan inaan ku tukado iyo inaan bannaanka nadiiftaha ku tukado labaduba waa isku xukun oo way bannaan tahay qaala waxau hi bukhaari xadaana sulaymaan bnu xarb masaaisha la sheegay xadiikay ku imanaysa sulaymaan bnu xarb alasdi qaala wuxuu ihi xadaana xamaad bnu zayd aljahdami albasri can ayuub wa ibni abi tamiimata asakhtiyani albasri can abi qilaaba wa cabdilaahi bni zayd aljarmi albasri sulaymaan ibni xarb waa min ahli lbasra xamaad bnu zayd waa la mid ayuub asakhtiyani waa la mid abi qilaaba waa basri anas bnu malik waa basri wey wa akhiru الصaxaabati mowta bilbasra saynu hore usoo tilmaannay anas bibasra anas wuxuu ku dhintay meesha basra la yidhahdo waa musalsalun bilbasriyiin can anasin ibni malik radia allahu tacala canhu qaala waxaa qadima waa yimaadeen unaasun koox oo min cuklin ka mida ah, aw curaynata fajtawow waxay ku daltabyoodeen almadiinata madiina yani jawigeeday la qabsan waayeen way ku xanuusteen cuntadeediibay cuni waayeen hawadeediina waa la qabsan waayeen fa amarahum nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu faray biliqaaxin yani halo irmaan ayuu amray wa an yashrabuu inay cabbaan min abwaaliha kaadideeda iyo wa albaaniha caanaheeda fanalaquu waa tageen falammaa saxuu yani fanalaquu fasharibuu way cabbeen muddo falama saxuu markay caafimaadeen riwaayaadka qaar wasaminat ajsaamuhum jirkooduna uu naaxay ay xoogaysteen waayo iyagoo weyda oo taag daran bay madiina yimaadeen markaasay jawigeedana kusii xanuusteen oo la qabsan waayeen falama saxuu markay caafimaadeen qataluu waa dileen raaciya nabiyi sal allahu alayhi wasalam geeljarihii nabiga ayay dileen yasaar baa loo yaqaan annuubi wastaaquu waa kaxaysteen annacama xoolihiibay kaxaysteen fa jaaa waa yimi alkhabaru warkiibaa yimi fii wali nahaar maalinka bilowgiis yani gelinkii hore ayaa warkoodii la helay fabacaa waa diray nabigu fii aaarihim raadkooda yani wuxuu faray saxaabadii laga daba tago nin ayay ahaayeen dadkii laga daba diray sida riwaayadka qaar tilmaamayaan falama irtafaca nahaar markii maalinku kor noqday ee gadiidkii ay noqotay jiia bihim waa la keenay duhurada agteedii fa amara nabigu waa amray faquica waa la gooyi ydiihim aydiyahum qacmahoodii baa la gooyi wa arjulahum lugahoodii baa la gooyi wa sumirat waa gubay mismaar baa lagu gubay acyunuhum indhahooda riwaayadka qaar baa inoo cadaynaya yani utiya bimasaamiir fa xumiyat masaabiir baa la keenay kadibna waa la kululeeyey kadibna indhaha lagaga soo saaray sumilatna riwaayaadka qaar baa tilmaamaya waana isku macne samligu waa in indhaha lasoo tuura wey indhaha musbaar in lagu soo tuurana waata halkan waulquu waxaa lagu tuuray fi lxarati dhagaxaantii madoobayd baa lagu tuuray alxara waa dhagaxaantii madoobayd ee ku taalay madiine ku taalay wey waataluu waa dilay tuuray nimankii fi lxarati dhagaxaantii madoobaa ee madiine ku yaalay yastasquuna xaalay yihiin kuwa waraab dalbaya falaa yusqawna lama waraabinay qaal abu qilaaba waxa uu yihi cabdulahi bni zayd aljarmi fa haaulaai kuwaasi saraquu waa xadeen tuugay sameeyeen wa qataluu waa dileen raacigii nabiga calayhi salaau wasalaam wa kafaruu waa gaaloobeen bacda iimaanihim iimaankooda dabadeed wa xaarabu llaha warasuulah ilaah iyo rasuulkiisana waa la dagaalameen waynoo iman doontaa insha iyadoo saxaabigu uu sheegayo anas bnu mali uu leeyahay wa kafaruu bacda islaamihim islaamnimadooda dabadeed way gaaloobeen oo waxawe gaalay noqdeen marka ma aha hadal uleeyahay abi qilaaba ee xadiikay ka tahay inay gaaloobeen xadiiku wuxuu tilmaamaya dib ka faahfaahin doonaa masaaishiisa kale nimankan waxaa la faray inay isku daweeyaan kaadigeela kaadidiisu saaladiisuna waa la mid manijaasba aiga iyo iyo wixii la ee hilibkiisa la cunaana waa la xukun ma nijaasba mise nijaas maaha waxay leeyihin kaadiyaha kaley la kaadida kaley la mid tahay waxa la ysugu dawaynayaana waa min baabi daruura laakiin raajixu waxa uu yahay sida xadiidka laga qaadanayo in waxa weeye wixii hilibkiisa la cunaa kaadidiisu inay aahir tahay kaadidiisu inay daahir tahay ayaa raajixa xadiidkanna waa u daliishanaynaa nabigu wuxuu leeyahay tadaawu walaa tadaawu bixaraam shay najisa la yskuma daweeyo isdaweeya najaase iyo xaaraanna isku dawaynina oo khamrigu ka yahay waayo khamrigu waa xaaraan waana najis sida afarta madhabood ay qabaan walow khilaafuu ku jiro sidaasaa raajixa taana waxa ka dhalanaysa in lagu tukado meesha xerada geela in lagu tukado xerada loda in lagu tukado digada dusheeda in lagu tukado xerada geela waa la diiday laakiin waxaa loo diiday liannaha mawa shayaaiin geela waxaa laga abuura shayaan macno kalaa loo diiday laakiin najaase looma diidin waana sida uu sameeye abi muusa saxaabigaasi uu sameeyey dib baynu kasii faahfaahin darsiga dambe wallahu aclam sal allah waslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslem